رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illah rxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamadi wcla alih wsaxbih ajmaciin ama bacd fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu acdaa'i sujuud baabu yahay sujuudda xubnaheeda can cabaas bni cabdilmualib radia allahu tacala canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam oo yaquulu leh idaa goortii sajada uu sujuudayo alcabdu adoonku sajada waxaa sujuudaya macahu la jirankiisa oo la sujuudaya sabcatu aaraabin toddoba xubnood aaraabkaasi waa jamcu irbin waaye irbigana waxaa laydhaha waa xubinka toddoba xubnood ayaa la sujuudaya wajhuhu baa la sujuudaya waa laga bedelayaa wa kafaahu iyo labadiisa kaf baa la sujuudaya waa calacala wa rukbataahu iyo labadiisa low iyo wa qadamaahu labadiisa goomadood rawaahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaari iyo bukhaari mooye toddobadaa xubnood baa ruuxa la sujuudaya markuu sujuudayo wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi umira waxaa la amray annabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga waxaa la amray an yasjuda inuu sujuudo calaa sabcati acdaa xubno toddoba ah korkooda inuu ku sujuudo toddoba xubnood korkooda inuu ku sujuudo la amray nebiga sal lay slm walaa yakuffa inuusan reebin shacaran tin walaa thawban iyo mara toona aljabhati inuu ku sujuudo ayaa la amray aljabhada waxaa laga bedelayaa calaa sabcati acdaa sabcaday bedelka tahay walaa yakufu shacaran walaa hawban jumladaasina waa jumla ictiraadiya oo kala dhex gashay bayna almujmal waalmubayin ah, yacni sabcati wa waa mujmal qaybtan dambe aljabha walyadaynna waa mubayin way caddaynaysa marka mujmalkii iyo mubayinkii dhexdooda ayaa waxaa soo gashay jumla ictiraadiya macnaha kaas marka walaa yakufa inuusan reebin baa la amray shacarantin walaa thawban iyo maratona aljabhati inuu ku sujuudo wejiga korkiisa ayaa la amray walyadayn iyo labada gacmood korkooda waalrukbatayni iyo labada low waalrijlayni iyo labada lugood akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray hore iyo kan waa isku mid laakiin farqiga u dhexeeya wuxuu yahay xadiidka lafdigan dambe umira baa ku sugan nebigaa la amray sal aley wasalam meeshaana waxaa ka dhalanaysa wixii nebiga la amray ummaddiisana ma la amray waa masala usuuliya oo ay eh, isku khilaafsan yihiin usuuliyiintu oo qaarkood waxay leeyihiin wax kastoo nebiga la amray ummaddiisana waa la amray macnahaasna waxaa xoojinaya adilada caamka ah ee ta'asiga iyo nebiga kudayashadiisa amraysa marka haddii isaga la amray amarku waajib weeye asalkiisu ummaddiisuna tabac bay u tahay marka toddobadaa xubnood ku sujuudidoodu inay waajib tahay bal inay rukni tahay salaaduna la'aantood aynan asaxaynin ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo kayrkii waana sida raajixa uu rajaxayo imaamu shawkani waxaa khilaafsan culimmada qaarkood sida abu xaniifa iyo qowli shaafici oo waxay leeyihiin eh, waajibku waa un wajiga keliya eh, xubnaha kale eh, laazim ma ah ruux hadduusan dhulka dhigin waa asaxaysaa sujuuddiisa iyo salaadiisu saasay leeyihiin waa ra'yi laga xoog badan yahay wasawaab wax weeye in ay dhammaantood wada rugni yihiin la'aantooda ayna salaadu asaxay xadiidka dambe ee cabdillahi bni cabbaas wuxuu ku daray walaa yakufa shacaran walaa thawban wuxuu diidayaa in marada la reebo ama tinta la reebo tinta reebitiisa waxa weeyaan ruuxa taqriiban dadka timaha dheer timaha madaxoodu ay dheer yihiin markay sujuudaan ayay timuhu ay hoos u soo dhacayaan oo dhulka u soo dhacayaan timaha marka dhulka usoo dhacaya inay celceliyaan salaada dhexdeeda taas ayaa loo diiday waxaa la amray inuusan timaha celinin thawbkana waxaa laga wadaa marada uu qabo haddii ay eh, yani waxa weeyaan ay dhulka soo aado ama korkiis tunkiisa saaran ama go'a ah uu wato hadday hoos u soo dhacdo inuusan iyadana celinin abcan waa marada ka baxsan midda cawrada asturaysa iyadoo midda cawrada haday hadday uus hoosu dhacdo in la celinayo cawrada lagu asturayo adiladeeda waan soo marnay oo cawro ku saabsan laakiin wixii ka baxsan waay maryaha kale hadday iyaguna soo raaracsamaan oy dhulka ku soo dhacaan inaan la celinin xumaamada iyo go'a iyo muxuu ahaaye maryaha noocaasa ayb arrintaa iyadaa inaan la celinaynin daahirka waxaa ka muuqata xadiidka nahyigaasi inuu ku saabsan yahay salaada dhexdeeda daahirka waa sida oo salaada wixii ka baxsan ruuxu uu celin karo laakiin qaadi ciyaad wuxuu ka soo guurinayaa culimmada jumhuurtooda inay karaahaysteen in marada iyo timaha la celiyo salaada dhexdeeda salaadda intaan la gelinna in la celiyo iyadoo salaada darteed loo samaynayo saas macnaa bimacnaa inaad adoo salaadda isu diyaarinaya aad maryihii kor u ceshato amaamadii kor u celiso Eh, muxuu ahaay maradii raaracsanayd hoos soo celiso timihii celiso eh, xataa salaadaba ayaadan ku jirin salaada darteed iyo diyaargarowgeed haddaad u samayso nahyiga inaad gelayso karaahadu ay ku qabsanayso ayay jumhuurtu qabaan buu leeyahay qaadiciha laakiin salaada dhexdeeda taa iyada wax weyaan waa iska cadda oo daahirka xadiidka wey laga doodsan yahay salaada markuu ruuxu ka baxsan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan arrintaasi waxay haysataa si gooniyo haysataa dadka muxuu ahaayey intay maryahooda isbaalka ku sameeyaan oo qamiiska iyo sarwaalka iyo macaawista iyo aanqowga ka hoos mariyaan markay salaada gelayaan kor u laalaabaya oo hadhow markay salaada ka baxaanna maryahooda fidsanaya marka iyadoo isbaalku si ahaantiisaba sharcan uu xaaraan yahay ayaa haddana salaada gudaheedii haddaad laalaabtayna waa lagu haystaa oo waxaa ku haysta marada hallaabin haddaad sii daysana waa lagu haystaa marka adugu sii marka hore inaad gaabisaa la marka salaadda markaan gelayaan yaan dib u laalaabahayaaoo sarwaalka kor u celinahayaa wax soconaya maa laanna markaana nahyi baad gelaysaa haddaad daysana nahyi baa horay kuu haystay asalku marka waxay ahayd inaad marada marka horeba gaabsato ood aanqow ka saramarso ayb wa fii lafdin waxaa ku sugan qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal ly umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin lafa toddoba'a korkooda inaan ku sujuudo yacni acdum leanna waxa weeyaan sida haalibka ah xubnahaasi dhammaantood waa lafo hilib iyo harag umbaa yaa ka korreyn wey laakiin xubnaha badankood lagu sujuudaya macna ayb cala aljabhati inaan ku sujuudo ayaa lay amray wejiga korkiisa wa ashaara wuxuuna nebigu tilmaamay biyadihi gacantiisa wuxuu ku tilmaamay calaa anfihi sankiisuu ku tilmaamay bimacnaa markuu wejiga sheegayey sanka ayuu farta saaroo gacanta saaray walyadayni iyo labada gacmood korkooda inaan ku sujuudo inuu ku sujuudaa la amray nabiga warukbatayni iyo labada low walqadamayni iyo labada gumadood muttafaqun caleyh tafaasiisheedu way imaan doontaayo muxuu ahaayey wejiga meeshan xadiiskani wuxuu tilmaamayaa wejiga in sanka lala dhigayo oo jabhada markuu nebigu cabiray wuxuu tilmaamay sankuu tilmaamay taana waxay eh, yani ishaaraysaa in uusan wejiga keligii oo dhulka la dhigo kugu fillayn ilaa aad sanka la dhigto sidaasina waxaa qaba طaa'ifa min ahlicilmi oo ka mid yahay axmed isxaaq qawl lishaafici waxay leeyihiin waa in labadaba laysku daro waa in wejigana la dhigo sankana la dhigo ayb waxaa xoojinaya xadiis daara qutni iyo tabaraani ay soo saareen oo sheekh albani uu sugayo culimmada qaarkoodse ay daciifinayaan oo dhahaya laa salaata liman laa yusiibu anfuhu min alardi maa yusiibuhu aljabiin salaad ma leh ruux aan sankiisu dhulka gaadhaynin inta wejigu gaadhayo sida wejigu u gaadhayo sanku hadduusan u gaadhin dhulka ruuxaasi salaad ma leh xadiiskaasi wuxuu xoojinayaa madhabka dhahaya labaduba waa waajib in laysla dhigo oo ah sanka iyo wejiguba inay dhulka qabtaan hal xubin bayna isku yihin ilaan laba xubin haddii laga kala dhigo xubnuhu sideed bay markaa noqon soomaa toddoba ma noqonaya saas daraaddeed cala aljabhati wa ashaara ilaa anfihi hal xubin waa xubinkiibaa labadaaba wada noqonaya labadabana jabha laga wada cabiri karaa manaa sida alfaada kale xadiisku ay cabirayso ayb jumhuurtu iyagu waxay qabaan waa culimmada badankoode in wejiga keliyu ku filan yahay oo sanku uusan laazim ahayn ayb abu xaniifana wuxuuba isagu yidhiba sanka keliya haddii la dhigo waaba ku filan haddaadan wejigaba saarina sanka uun keliya ku sujuud sida loogu sujuudi karaba maaya wuxuu yidhi waa ku filan tahay laakiin ibnu mundir oo radinaya wuxuu yidhi ijmaacii saxaabadiiyo dadkii ka horreeya buu khilaafsan yahay wax uga horreeyeyna ra'yigaa ma jira buui ah, abuu xaniifa wax uga horreeyey ma jira buui xataa labadiisii way khilaafeen buui muxuu ahaa abuu yuusuf iyo muxamed eh, muxuu ahaaye eh, muxamed muxuu ahaye ninka lihi jiray ardaygii isagana muxamed ee ahaa sheekhii muxuu ahaaye imaam shaafici ayb labaduba way khilaafeen buu adiga masaladu waxay u xoog badan tahay inay labaduba hal xubin yihiin labadaba dhigitaankooduna ay waajibta macnaha maxamed bn xasan shaybaani wey wa fii riwaayatin waxaa ku sugan umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcin toddoba korkood inaan ku sujuudo walaa akufa inaanan reebin ashacra tinta wala hiyaaba iyo maryaha aljabhati inaan ku sujuudo cala aljabha waay waalanfi iyo sanka korkiisa walyadayni iyo labada gacmood korkooda rukbatayni labada low walqadamayni iyo labada gomadood hadda sooma jeedid aljabhati walanfi wuu kala saaray rawahu muslim baa wariyay wanasaa'i yani riwaayada muslim sankii iyo wejigii labay ka kala dhigtay laakiin marka waxay noqonayaan xubnuhu waa ka badanaya sidaas daraaddeed si riwaayadaha hore ay tilmaamaysay bukhaariyo muslim ay isku waafaqeen sanka iyo wejigu waa isla hal xubin saasayna tiradu sax ku noqonaysa ayb inta kale labada low waa arrinkooda waa waadix ee labada gacmoodna waan soo marno waa calacala labada lugoodna waa u tegi doonnaa mxuu ahaay waa faraha fiidooda iyagana labada lugood iyaguna waa faraha fiidooda oo muxuu ahay faraha luga ayaa fiidooda la dhigayaa weliba waa la jabinaya oo faraha boggooda kore waa inuu u jeesado dhanka qiblada bogcadkooduna waa inuu dhulka qabto faraha muxuu ahaay oo luga sidaas way sujuudda lugaha lagu sujuudaya macna ayb baabulmusallii kii tukanayay buu baabu yahay oo yasjudu sujuudaya calaa maa yaxmiluhu ah, wax uu xambaarsan yahay korkiisa ku sujuudaya oo walaa yubaashiru aan la baashiraynin musallaahu meeshuu ku tukanayay biacdaahi xubnihiisa aan kula baashirayn wuxuu baab u yahay ruux tukanaya oo ku sujuudaya shay uu isagu xambaarsan yahay mare uu qabo shay korkiisa saaran shay uu yacni isagu hayaba ama yani wax weeyaan uu marka aan dhulka oolin ayuu markuu soo sujuudayo dhulka dhiganayaa markaasuu ku sujuudaya marka hore isagaa xambaarsan waa gu'iisii waa cumaamadii waa koofiyadii jirkiisa saarantahay oo isagaa xambaarsan markuu soo sujuudayuu dhulka dhiganaya markaasuu ku sujuudaya saas man talabaadna waxa weeye walaa yubashiru musallaahu biacdaa'ihi xubnihii uu ku sujuudayey meeshii sujuuda ee uu ku tukanayay lama baashirayaan yacni toos uma dhacayaan waa loo dhexeeyaa waxaa u dhaxaynay bimacnaa xubnihii iyo meeshuu ku tukanayay waxaa kala dhex galaya maraduu qabo ama shay isaga saaran baa kala dhex galaya ma laasim baa si toosa inay xubnuhu iyagoo qaawan ay ugu dhacaan meesha uu ku tukanayo mise haddii xubnaha iyo meeshay qabanayeen ay mara ama wax isaga jidhkiisa saaran ay kala dhex galaan dhib ma leh xaa'il hadduu kala dhex galo masaladaa way masaladu ka hadlay macnaha baabulmusalli buu baabu yahay ka tukanaya oo yasjudu sujuudaya calaa maa yaxmiluhu waxuu isagu xambaarsan yahay korkiisa ku sujuudaya oo walaa yubaashiru aan la baashiraynin aan toos yacni wax weeye aynan xubnihiisu ugu dhacaynin musallaahu meeshuu ku tukanaya biacdaa'ihi aan kula baashirayn can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu hayn nusallii kuwa tukada maca rasuulillahi sal ly waslam nebiga la jirankiisa fii shiddati alxarri kuraylka darnaantiisa dhexdiisa kulayl daran dhexdeeda markay aad ay qoraxda u kulushahay ayaa nabiga la tukanay tukanayna bur sal lay fa faidaa goortii lam yastatic uusan awoodinoo karin axadunaa midkaya an yumakkina inuu makaniyo oo hansiiyo jabhatahu wejigiisa min alardi dhulka inuu hansiiyo ku dhajiyo markuu yani waxa weeye u suuroobi weydo ayb ou kari waayo basata wuu fudin jiray thawbahu maradiisa uu qabo fasajada markaasuu ku sujuudi jiray alayhi thawbka korkiisa qoraxda oo kulul baa nabiga la tukan jirnay midkaya haduu keri waayo inuu wejiga dhulka saaro oo makaniyo makanintu waa hansiinta iyo kudhajinta saas macnaha inuu dhulka saaro wejigiisa haddii uu keri waayo maradiisa saaran jirkiisu fidsan jiray markaasuu ku sujuudi jiray rawaahu ljamacatu baa warisay ayib wuxuu tilmaamayaa marka markii ruuxu uu u baahdo oo xaaja timaado marada uu qabo inuu ku sujuudi karo sidaasi kadalika waxay ka asaxday cumar bnu khataab radi allahu tacala canhu ardaah ibnu mundir baa soo saaray fi lwsat biisnaadin saxiix wuxuu leeyahy cumar ida shtada alxaru falyasjud calaa thawbihi qulaylku markuu daran yahay midkiin maradiisa ku sujuudo ayb kadalika cabaas ibnu sahlin saacidi ayuu sidoo kale aar xasan ah ka keenay ninka layidhahda ibn mundir fi lwsat oo wuxuu leeyahay cabaas ibnu sahlin saacidi wuxuu yidhi yani e, annahu adraka annaasa fi zamani cumaan ibni cafaan dadkii waxaan soo gaadhay buu yidhi wakhtigii cumaan ibni cafaan dadka yadacuuna aydiyahum cala ahiyaab yattaquuna bihi xara alxasaa dadku ayaga oo muxuu ahaaye gacmahooda maryaha korkooda saaraya markay sujuudayaan arrintaana isaga ilaalinaya kulaylka baaadka ama quruuruxa yacnii dhulka aad kulul marka si ayna gacmuhu u gubanin bay marada ay qabaan iska xijinayeen ah, sidaasaan soo gaadhay buu xilliga cumaan ibni cafaan dadka u tukanaya aarkaasina waa aar xasan awey ah manaa iyadana ibnu mundir baa soo saaray ayb laakiin waxaa laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa ruuxu marka uu maro jidhkiisa saaran uu ama gacmaha ka hoos marinayo ama wejiga ka hoos marinayo waa markii uu u baahdo xaaja timaado xaaja timaado saddexdaba xadiiskana waxaa ku cad kulayl bay iska ilaalinayeen aarka cumarna sidoo kalea ku cad aarkan kaleeto ee cabaas ibnu sahlinna sidoo kale isagana sidaasaa ku cad marka waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin xilliga aynan xaajada noocaasi jirin in ay xubnuhu meesha uu ruuxu ku tukanayo iyo xubnaha aan loo dhaxayn jirin oo si toosa ah ay dhulka udhigi jireen taasaa macnaha laga fahmaya macnaha ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi masaladaasina waa masale khilaafiya macnaha ah, yacnii marada aad jidhkaaga la xidhiidheed qabto ee jidhkaaga saaran qaar ka mida ma ku sujuudi kartaa ayaa waxay tahay masale khilaafiya jumhuurtu waxay qabaan iyo culimmada badankood inay bannaantahay ah, maradiisa qaar ka mid inuu ruuxu ku sujuudo inay bannaan tahay bay mareen macnaha ayib qaarna way karaahaysanayaan qaarna way karahaysanayaan waxay leeyihiin xadiiska waxaa laga fahmayaa xaaje inay jirtay waxaa kaloo laga fahmaya inda cadami alxaaja in aan la dhigaynin waxaan ujeedaa inaan yani lagu sujuudaynin maradii aad muxuu ahaa jidhkaaga saarnayd waana sida a'immada shaaficiyada qaar ka mid mida ah ay marayaan laakiin waxaan lahayninba fahamka uun xadiiska laga fahmayo mooye wax nasoo cad oo dhahaya marada aad qabtaan kuma sujuudi kartaan ama nas cad oo reebaya marada jidhkaaga saaran inay xubnaha sujuudda ka hoos marto wax nasoo cadoo diidaya ma jiro marka laga reebo fahamkan xadiidka laga fahmaya macna wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebigaan arkay sal alla lay wasalam fii yowmin maalin maiirin oo roob leh yowmin maiir waa maalin roobda'ayo wey wahuwa huwa nabigu yattaqi isagoo iska ilaalinaya adtiina dhoobada idaa goortii sajada uu sujuudayo bikisaa'in mare isaga ilaalinaya oo calayhi korkiisa ah yacni mara korkiisaoo uu qabo ayuu dhoobada iska xijinaya yajcaluhu wuxuu yeelayaa marada ama kisaagaasi duuna yadayhi gacmihiisa hoostooda ilal ardi dhulka xaggiisa idaa goortii sajada uu sujuudaya gacmihiisa iyo dhulka ayuu u dhaxaysiinayaa si dhoobada waxoogaa uu isaga xijiyo rawaw axmed baa wariyey xadiidku sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo xuseen ibnu cabdilaahi ibnu cubaydillaah oo daciifa ku jira laakiin min xayu lmacnaa xadiidka waxaa u markhaati kacaya kan ka horreeya oo saxaabadu hadday kulaylka isaga dhigi jireen nebiguna uu dhoobada isaga dhigay waxaa ka dhaxeeya xaajo markii ay timaado in layska xijin karo min xayu lmacnaa marka xadiidka hore wuu xoojin karaa waana lagu taxsiinin karaa xadiidka macnaha ayb waxaa kaloo soo saaray xadiidka axmed la wariyey ibn abi shayba iyo abu yacla iyo abaraani baa la wariyey xadiidku waa qaabil ama muxtamil litaxsiin waay laakiin sanadkiisu waa daciif wacan cabdillaahi bni cabdiraxmaan qaala wuxuu uhi jaa'anaa waxaa noo yimid annabiyu nebigaa noo yimid sal lay waslam fa sallaa markaasuu tujiyey binaa annaga fii masjidi bani lshhal masaajidkaasuu nagu tujiyey axmed wuxuulafdigiisu waxa weeye fii masjidi bani cabdilshhal cabdi buu meeshaa geliyey axmed ayb fara'aytu waan arkay buu nebiga waadican asagoo ah mid yadayhi labadiisa gacmood fii thawbihi maradiisa dhexdeeda dhigay idaa goortii sajada uu sujuuday asagoo marada uu qabo gacmaha dhex gelinaya oo dhulka iska xijinaya markuu sujuudaya ayaan arkay rawaw axmed baa wariyey wabnu maaja wa qaala wuxuuna yidhi ibn maaja lafdigiisa isaga waxa weeye calaa thawbihi fii thawbihi meesha fii riwaayada axmed ay ka tahay ibnu maajah waa calaa intaa uma ayb xadiidkani sidoo kale waa xadiid isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira cilal dhowruna qabaa yani ariiqa axmed ariiqa axmed khata' baa ku jira ismoodsiis iyo wahmi baa ku jira oo cabdilcasiisin daarawardi nin la yidhaahdo ayaa xadiidka sanadkiisa qaar ragga ka mida ka saaray ismoosiis darteed oo wuxuu wariyey ismaaciil ibn abi xabiiba an cabdilaahi ibni cabdiraxmaan qaabkaasuu ku wariyey sida saxdaee culimmadu ay rajaxayaan alxaafid ilmizi iyo qayrkood ay rajaxayaanna xadiidka sanadkiisu waxa weeyaan ibraahim ibn ismaaciil can cabdilaahi ibni cabdiraxmaan can cabdilaahi ibni cabdiraxmaan ibni haabit can abiihi can jaddihi sidaas way xadiidka can abiihi can jaddihi saas daraaddeed sida xaafid ilmizi yani ishraafka iyo tahdiibulkamaalka iyo uu ku caddaynayo ismoodsiidkaasi wuxuu ka dhacay cabdilcasiid bini darawardi sidaas daraaddeed xadiidku waa daciif dacfigiisuna dhowr cilluu qaba ibraahiimkaas waa daciif ibraahim ibnu ismaaciil waa daciif cabdulaahi ibnu cabdiraxmaanna waa majhuul aabbihii cabdiraxmaan ibnu haabitna suxbadiisaa laysku khilaafsan yahay laakiin sida raajixa waxay leeyihin suxbadiisu ma sugna isaguna waa sidoo kaleeta xadiidka ikhtilaaf baa ku jira sanadkiisa cilalkaa dhowrkaa buu xadiidku daciif leeyahay waxaa daciifiyey alimaamu albukhaari fi taariikh sheekh albaanina waa daciifinaya fi lirwaa xadiidkaasi marka xadiid sugan maha ayib cilalkaa dartii laakiin min xayu lmacnaa axaadiistii horeen soo marray labadii hore ayuu ku macno noqonaya waqaala buhaariyu bukhaari wuxuu yidhi qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi waa xasan ibn abilxasan albasri weeye kaana alqawmu dadku waxay ahaayeen buu yidhi yasjuduuna kuwa sujuuda cala alcimaamati cimaamadda korkeeday ku sujuudi jireen waalqalansuwati iyo qalansuwada korkeeda ah, koofiyad madaxeedka wa yadaahu walxaali yadaahu labadiisa gacmoodii fii kummayhi marada labadeeda gacmood ay ku dhex jiraan ah kumka waxaa la yidhahdaa waa marada qaybteeda loogu talagalay inay gacanta daboosho baa la yidhaahdaa kummu alqamiis ama kummu athawb la yidhahdaa macnaha saas wa yadaahu walxaal yadaahu fii kummayhi marada qaybteeda gacanta daboosha ayagoo ay gacantiisu ku jiraan ayuu ku sujuuday ku sujuudi jireen buuhi macnaha qalansuwada imaamadda waa la garanayaa qalansuwadase waxaa la yidhaahdaa waa yani taqriiban shay madaxa lagu asturo taqriiban koofiyad oo kale waay gudaha wax laga gelinayaa markaasaa madaxa la saaraya macnaha ayb waxaa la yidhahdaa alcimaama ashaasiya la yidhahda alcimaama ashaasiya waa nooc cimaamadaha ka midoo u samaysan koofiyad ahaan u samaysan way macnaha ayb sida uu leeyahay abu hilaal alcaskarina wuxuu leeyahay cimaamada marka la xidho ayaa laga kormaryaabuu leeyahay ramadda korkeeda ayaa madaxa la geliyaa marka waxay ka ilaalisaa qoraxda iyo roobka iyo waxyaalahaasay ka ilaalisaa adiga waa koofiyad oo kale wa koofiyad oo kale wa qalansuwadu ayib marka taasay ku sujuudi jireen buuri wayadaahu fii kummayhi yacni wuxuu tilmaamayaa aharku in gacmihii oo marada ku dhex jira ay dhulka dhigi jireen marka maradii waxaan u jeedaa gacantii lagu sujuudayay iyo meeshii ay ku sujuudi lahayd maraa u dhaxaysa marka mara ruuxu qabo ayaa u dhaxaysa ayb warawaa wuxuu wariyey buu uhi saciidun wuxuu wariyey saciid ibnu mansuur waay fii sunanihi wuxuu ku wariyay can ibraahiimna ka warinaya ibraahiim annakhaci ibrahim bnu yaziid annakhaci qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada filmasaatiqi bay ku tukan jireen ah, almasaatiq ayay jubbadaha ayay ku tukan jireen oo muxuu ahaayey gacmaha dheer dheer wal baraanisi iyo maryaha isku-bixiska ah ee madaxa iyo qaybta kaleeto ee jidhka maradu isku xidhantahay oo isku samaysantahay watayaalisati ayay korkooda ku tukan jireen tayaalisa waa shaalalka saasay macnaha ku fasirayaan walaa yukhrijuuna mayna soo bixin jirin aydiyahum gaclahooda masaatiqda cabdirasaaq fi lmusanaf sida uu keenay waxaa la weydiiyey mal mustaqatu baa layidhi masaatiqdu waa jamc mustaqada maxay tahay marka marka wuxuu ku jawaabay waa jubbatun yacmaluhaa ahlu shaam walaha kummaani tawiilaan waa jubbad funaanadda way macnaha culus adag oo muxuu ahaay reer shaam ay samayn jireenoo gacmaheeduna dheerdheer yihiin taasaa la samayn jira macnaha ayib marka markii eh, gacanta la geliyo ayaa afka hore laga xidhayaa gacantii marka gudahay ku jirtaa saas man gacantii gudahay ku jirtaa ah, yani waxa weeyaan maradii gudaheedii bay gacantii ku jirtaa ee ma taalla macnaha saas taasaa la yidhaahdaa masaatiqda baraanistana waxaa la yidhaahdaa waa maryaha madaxa yacni koofiyadda la geliyo iyo marada inteeda kala isku samaysa waa inta badan maqhribulcarabi baa laga xidhaa qamiisyada noocaas meelaheennana dadka qabo aan arkay isku samaysan oo muxuu ahaay qaarkiisii kale iyo koofiyadii baa iswata marka koofiyadda madaxa la gashanaya burnus baa la marka jamciisuna waa baranis taana way ku tukan jireen bu dayaalisaduna koofiyad bay qaarkood ka dhigayaan laakiin markaad kutubta luqada ku noqoto waxay leeyihiin dayaalista waxay ka dhigayaan waa sidii mara garbaha la saarto oo go' ahaan loo qaato luqadda masarna caamigana waxayba yidhaahdaan waa shaal taqriiban waa shaalkan isticmaalo waa go'an shaalka ah ee la qaato wey tayaalisada sidaasay ka dhigeen ayb walaa yukhrijuuna aydiyahum gacmahooda ma ayna soo saari jirin aaaartaasi waxay xoojinaysaa in ayna laazim ahayn ruuxa markuu tukanayo xubnaha sujuuddu inay meesha uu ku tukanayo ay la baashiraan shardi ma aha maraduu qabay hadday u dhaxeeyaan dhib ma leh mid way isku waafaqsan yihin lowyaha ayagu qasab marada uu qabo in ay lowyaha ka sokayso oo ha la qaawiyo lowyaha iyada la dhihi maayo laakiin waxa laga doodayo waa lugaha farahooda iyo gacmaha iyo wejiga intaasi inay meesha uu ruuxu ku tukanayo la baashiraanoo toos u qabtaan ma shartibaa mise mara aad qabta hadday u dhaxayso dhib maleh taa way marka doodo wax laaziminayana lama hayo wax daliiloo laasiminaya ma jiro culimmada qaarkoodna waa karahaysanayaan cinda cadami alxaaja karaaha ku jirtay leeyihi xadiiska hore cabdullahi bni cabbaas bayna ka fahmayaan iyo aahaarta cumar iyo cabbaas ibnu sahl yaan ka keennay macnaha ayb mafhuumka laga fahmayo baabuljalsati fadhigii buu baabu yahay bayna sajdatayni laba sujuudood dhexdooda la fadhiisto iyo wamaa yaquulu waxa uu leeyahay ruuxu fiiha jalsada dhexdeeda ah, labada sujuudood hore ruuxu ka soo tooso tii dambana tii labaadna uusan aadin fadhiga u dhaxeeya fadhigaas iyo maxaa la akhrinayaa markaa fadhigaa xukunkiisu muxuu yahay ma rukniba ma mise waa sunno an anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayhi waalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii qaala uu yidhaahdo samica allahu liman xamida qaama wuu istaagi jiray oo sujuudda kasoo waxaanu jeeda rukuucda ka soo toosa waay oo samica allahu liman xamida uu yidhaahdo qaama wuu istaagi jiray xataa naquula ilaa aan isnidhaahno qad whama wuuba ka tegayba whama bimacnaa taraka ama whama bimacnaa nasya ilaa aan isnidhaahnaba wuu halmaamay ayb uma kadibna yasjudu wuu sujuudi jiray bimacnaa markuu rukuucda ka toosoo istaago istaaggaasuu ku dheeraan jiray ilaa aan isnidhahnaba ma intii kalu halmaamay miyuu isku halmaamay dhexdiisa uma markaa kadib wuu yasjudu sujuudi jiray wayaqcudu wuu fadhiisan jiray bayna asajidatayni labada sujuudood inta u dhaxaysana waa fadhiisan jiray xataa naquula ilaa aan ka nidhaahno qad whama intii kale miyuu halmaamay intii kale waa halmaamay ama waa ka tegay ilaa aan isnidhaahno waa ku dheeraan jira fadhigaan rawahu muslim baa wariy wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa kusugan sugan oo muttafaqin calayha laysku waafaqay oo ay soo saareen axmed iyo shaykhaynku ay soo saareen waxay iyadu tilmaamaysaa anna anasan anas qaala inuu yidhi innii anigu laa aaluu gaabin maayo an usalliya inaan tukado bikum idinka inaan idin tujiyo ama bikum idinka dartiin inaan u tukado kamaa sidii ra'aytu aan u arkay rasuulalahi sal lay sl yusallii isagoo tujinaya binaa annagana tujinaya inaan idin tujiyo ama idiin tukado labadoo noqon karta oo aan si aan salaaddii idiin tuso aan taa darteed u tukado ayib taa ka gaabin maayo sidii aan rasuulka u arkay isagoo u tukanay ama noo tukanay fa kaana wuxuu ahaa marka anas isagoo salaaddii nabiga matalaya kaana wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu koryeelo ra'sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucda uu ka koryeelo rukuucda ka soo toos intasaba mid oogma ayuu ahaa oo taagma qaa'iman xaaluu yahay mid taagan xataa yaquula ilaa ay yidhahdaan annaasu dadku qad nasiya waaba halmaamay inuu sujuuddii aado waaba halmaamayba waidaa goortii rafaca uu koryeelo ra'sahu madaxiisa min asajdati sujuudda hore markuu ka soo toosoo madaxa ka soo koryeelana makaha waa nagaan jiray oo fadhiga dhexda ah buu ku nagaan jiray xataa yaquula ilaa ay yidhahdaan annaasu dadku qad nasiya waaba halmaamayba oo yacni fadhigaa u dhexeeya labada sujuudood buu ku dheeraan jiray ayb xadiidka anas labadiisa lafdiba waxay faa'iidaynayaan fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood in lagu dheeraanayo oo lagu xasilayo ayb wuxuuna radinayaa xadiidku shaaficiyada qaarkood oo qaba ictidaalkoo lagu dheeraado iyo labada sujuudood fadhiga u dhaxeeyaoo lagu dheeraado salaaddu waaba burinaysaabay qabaan waxayna u cuskanayaan wuxuu meesha ka saarayaa muwaalaadkii salaada salaaddu inay isku xigto oo israacraacdo tii baa meesha ka baxaysay leeyihi labadaa haddii lagu dheeraado wuxuu leeyahy imaamu shawkani caleyh raxmat ullah xadiiskan waxay kaga jawaabayaan garan maayo bal alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah markuu marayay xadiiskan uu ka hadlay masalada wuxuu yidhi xadiidkani waa adagtaha in laga jawaabo buuhi oo qolyaha madhabkaa maray oo ra'yigaa maray jawaab uma heli karaan adiga waa ra'yi daciifa ah, waay wasawaabu waxa weeyaan in ictidaalkana lagu dheeraan karo la taagnaan karo fadhiga labada sujuudood udhexeeyana la dheerayn karo sida xadiisku kutusaya macnaa ayb waan jamaahiirtu waxay qabaan fadhiga labada sujuudood u dhaxeeyaay inuu rukni yahay ka tegiddiisana salaaddu ku burayso waxaa kalooy qabaan jumhuurtu ku xasilidiisa iyaduna inay rukni tahay inuusan ruuxu ku xasilinoo intuu soo fadhiisto haddana sujuudda ku noqdana sidoo kale rukni buu ruuxu ka tagay salaaddii waa buraysa marka waxa weeye aljalsa bayna asajdatayn iyo altuma'niina fiiha labaduba waa laba rukni siday qabaan macnaha waxa weye imaam shaafici iyo wuxuu ahaay axmed iyo heyrkood wacan xudayfata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda mid yidhaahduu ahaa rabbi kfirlii rabbi kfirlii ilaahu ii dhaaf ilaahu ii dhaaf rawaahu nasaa'iy baa wariya wabnu maaja kadalika waxa abu daawuud iyo axmed iyo bayhaqi waana xadiis saxiixa wey shehalbaani iyo heyrkiiba way saxiixinaya wuxuuna faa'iidaynayaa wamaa yaquulu fiiha tarjamada wamaa yaquulu fiiha fadhiga isaga maxaa la ahrinaya rabbi kfirlii rabbi kfirlii buu jiray ayb taasaa mashruuca marka wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda mid yidhaahda ayuu ahaa oo ahriya allahuma kfir lii warxamnii wajburnii wahdinii warsuqnii allahuma kfir lii alla ii dembidhaaf warxamnii ikab wajburnii jabkayga allow ka buuhay ah, yacni naqsigayga iyo ii dhammaystir wahdinii ihanuuni oo warsuqnii i irsaaq rawa waxaa wariyey wa abu daawuud baa wariyey ilaa laakiinse annahu abu daawuud qaala wuxuu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa wa caafinii buu yidhi makaana wajburnii wajburnii baddelkeeda iyo booskeeda asagu wuxuu geliyey wa caafinii saas way allahuma kfir lii warxamnii yani wacaafinii wahdinii warsuqnii lafdiga abu daawuud wey macnaha ayb xadiidkaasi waxaa kaloo soo saaray ibnu maajah waana xadiid saxiixa sugan wey macnaha sanadkiisa waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi sheekh albaanina xadiidka waa saxiixinaya sheekh shucayb bin alarnaawud isagana waa taxsiininayaa xadiidka laakiin sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahda xabiib ibn abi haabit oo mudallis ah waana cadcaneeyey laakiin waxaa u marhaati kacaya xadiidka hore xudayfa sidaasuuna xadiidku ku sugnaanaya laakiin sanad ahaan waa daciifo cancanatu xabiib bn abi aabit baa ku jirta oo mudlisaman baabu sajdati sujuudi buu baabu yahay ahaaniyati ee labaad wa luzuumi tuma'niinati iyo xasilidda laasimnimadeeda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu xasilo wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda iyo warafci ka kor noqosho canhumaa rukuucdiiyo sujuudda laga kor noqdo dhexdoodoo iyadana lagu xasilo saas way macnaha sujuudda labaad iyo tuma'niinada xasilku inuu laasim yahay oo rugni yahay maxaa lagu xasilayaa rukuucdoo lagu xasilo iyo sujuuddoo lagu xasilo iyo labadooda markii laga soo tooso oo la xasilo rukuucda marka laga soo tooso waa ictidaalkii waa sujuudda marka laga soo toosana waa jalsadaan hadda soo marnay intaasba in lagu xasilo inay laazim tahay macnaha can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalih dakhala wuxuu galay almasjida masaajidkuu galay fadakhala waxaa soo galay rajulu nin baa soo galay markuu nabigu masaajidka galay kadib ayaa nin soo galay fasallaa markaasuu tukaday ayb fasallaa waa tukaday ninkaasi uma kadibna jaaa waa yimid adugu wuxuu ku tukaday qayb masaajid ka mid can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal lay waslam dahala wuxuu galay almasjida fadakhala waxaa soo galay rajulun ninbaa soo galay fa sallaa markaasuu tukaday fii aa'ifati lmasjid qayb masaajid ka mid oo ku tukaday fa sallama markaasuu salfay uma kadibna jaaa waa yimid nebigu u yimid fasallama markaasuu salaamay cala nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiguu salaamay asalaamu calayka ya rasuula allah markaasuu nebigu salaantii ka qaaday wacalayka salaam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi irjic noqo oo fa salli tuko maxaa yeeley fa innaka adigu lam tusalli maadan tukanin eh kac tuka baa layidhi waxba maadan laga fahmi haddayna salaadu arkaanteedii wadanin salaad la'aan waay wixii laasimka u ahaa salaadu inay salaad sharciya noqoto hadduu ruuxu jabiyo ka tago foorfoorarsigiisu waxba tari maayo wuxuu ku xaqiiqoobayaa in la yidhaahdo ma aadan tukanin laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kuu diray cibaado khaasa oo qaab khaasa leh oo sifaad gooniya leh wixii waxaan ahayn haddaad la timid laguma dirsannin waay soo ma a nin biyo ii keen aad oo dhagax kuu keenay ma waxaad dirsato kuu keenay warkac la noqo way anugu kuma dirsannin salli fa innaka lam tusalliba tuko waxba maa tukanin farajaca markaasuu noqday ninkii fasallaa waa tukaday kamaa sallaa siduu markii hore u tukaday si la ah. iyadii unbuu soo celiyey kadibna jaaa waa yimid fasallama wuu salaamay cala nabiyi sal allahu alayhi waali wasalam nebiguu salaamay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam markuu salaanta ka qaaday kadib dabcan irjic noqo buuhi oo fasalli tuko fa innaka adagu lam tusalli waxba maada tukanin waxba kama jiro waxaa samaynayse niyow salaada ku noqo buuhi alaaan goor ayu saa ku celiyey fa markaasaa ninkii wuxuu idhi waladii mid baan ku dhaartay bacataka ku diray bilxaqi xaq kula diraye maa uxsinu ma hagaajin aqaano hayrahu kaa waxaan ahayn ilaahaga ku soo diray xaq kugu soo diraan ku dhaartee intaa waxaan ahayn maba aqaanaba sidaasaabaa iga daacad ah salaad aan aqaanaba waa saa aan u tukanahay wax intaa ka gedisanna maba keeni karaba ee facallimnii ibar buu yidhi ah, iga khaldan rasuul ilaahay oo ii sheeg hallay baro fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam qumta aad istaagto ila asalaati salaadda markaad isu taagto fakabbir takbiirso allahu akbar de usallii ma jirto ayb uma kadibna iqra' akhri maa tayasara wixii fududaada macaka la jirankaaga oo min alqur'aani qur'aanka wixii qur'aan ee markaa kuu fududaada akhri uma arkac kadibna rukuuc xataa tatma'inna ilaa aad xasisho raakican adoo rukuucsan ilaa aad rukuucda ku xasisho uma rfac soo kor noqoo rukuucda ka soo toos xataa tactadila ilaa aad ekaato qaa'iman xaalaad tahay mid taagan uma sjud kadibna sujuud xataa tatma'inna ilaa aad xasisho saajidan adoo sujuudsan uma rfac soo kor noqoo sujuudda ka soo toos waa sujuuddii hore wey xataa tatma'inna ilaa aad xasisho jaalisan adoo fadhiya oo fadhigii sujuud ah kadibna sujuud sujuud waa sujuuddii labaad xataa tatma'inna ilaa aad xasiso saajidan adoo sujuudsan uma afcal samee daalika arrinkaa fii salaatika salaadaada ku samee kulliha dhammaanteed sidaa aan hal ragcad buu u sheegay hal ragcad baan kuu sheegay sidaa salaadaada ku wada samee muttafaqun alayhi saddexdii baa soo saaray laakin laysa ma ahaanin limuslimin muslim muslim uma ahaanin fiihi dhexdiisa dikru sajdati aaniya sujuudda labaad sheegideeda muslim uma sugnaanin muxuu ka wadaa iyo bukhaari ayaa sidan u wariyay laakiin muslim isagu ma uu laha uma sjud xataa taطma'ina saajidanta dambe isagu ma laha oo ma warinin mulimladigaa dambe muslm warimu ka wadaa mana wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslimin muslim u sugnaatay idaa goortii qumta aad istaagto ila salaati salaadda aad isu taagto fa asbiq ilwuduu'a warniyo weysada dhammaystir horta weyse dhammaystiran la imow uma istaqbil kadibna jeedso alqiblata qiblada u jeedso oo fakabbir allahu akbar ayib alxadiia akmil ilxadiia w xadiiska intiisa kale waa uun kaa hore lasoo sheegay dhammaystir wa ayib xadiidkaasi waa xadiidka caanka ku ah ee loo yaqaano xadiiu musii salaatahu ah, ninkii salaadiisa halleeyey xadiidkiisaa la yidhaahda waana xadiidka in badanoo culimmada ka mida ah ay qabaan inuu asal u yahay salaada wixii rukni ah iyo wixii waajib ah qaarkood waxay qabaan xadiidkaasi wixii ku yimaadana waa laasim wixii xadiidkaasi uusan keeninna laasimiha ama waajib bay noqon ama mustaxab bayna noqon ibnu daqiiq alciid baa masalada aad uga doodaya laakiin waxay u baahan tahay in horta la ururiyo xadiidkaasi turuqdiisa iyo alfaaddiisa le'anna waxyaalo fara badanoo ay culimmada qaarkood yidhaahdaan kuma imaanin way ku timid ama sunanka ama masaaniidda waxaa ku yimid alfaad fara badan iyo axkaam badan oo intan ka badan waa midda labaade ninkani xilli horuu ah waxaa dhici karaysa gadaashii inay timid axkaam kale oo isaga markaa wax la barayay aan waajib ahayn oo salaada ku saabsan dib inay ka timid baa dhici karta saas daraaddeed in la yidhaahdo isaga wixii xadiiskiisa ku yidun baa waajiba ah ama rukni ah sax maaha masaladu waa inay la wareegto daliilkeeda iyo quwada uu leeyahay kasta oo daliil xoog badanoo rukniyo ku tusayo ku yimaadana waa rukni daliilul daliiluwujuub xukumku ku yimaadana waa waajib daliilul istixbaab xukunku ku yimaadana waa mustaxab laakiin hal meel kuma wado urursana xadiidkani muxuu ahaayey <clears throat> yani wax way ma wada koobin waa xadiidka hadda waxaa loo deliishanaya meeshan loo keenay rukuucdoo lagu xasilo inay laazim tahay soo ma leanna nebigu waa amray sal lay waslam ilaa aad xasishaa layidhi lagu xasilana sidoo kale oo tuma'ninada ah ayadana wuu amray nebigu sal lay slam ictidaalka oo isagana uu ku xasilo iyo jalsada sujuudda labada sujuudood udhaxaysa iyadana ku xasil baa layidhi xasilidda meelaha lagu xasilaaya inay rukni tahay iyadana waa madhab aljumhuur khaasatan imaamu shaafici iyo axmed iyo muxadisiinta badankood ayaa sidaa qaba haddii laga tago inay salaaddu burayso bal culimada qaar ka mida waxayba leeyihiin ninkaas salaadiisu meeshay ka hadlaysnayd wuxuu ka tegayey tuma'niinada rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalka iyo eh, juluuska bayna sajadayn iyo meelihii la rabay in lagu xasilo buu boobsiinaya saas daraaddeed baa waxaa lagu yidhi tukanin marka ninkii tuma'niinada ka taga arkaanta inuu ku xasilo waxba muusan tukanin wey manaa waxaa xoojinaya xadiidkan dambe xudayfa ayb wa can xudayfata radi allahu canhu meeshaa kaloon ka fahmaynaa khutuurada ay leedahay salaada aqoon la'aanta la tukanayo ninkaas saxaabiga ah baa keeni lahaa haddii uun ijtihaad iyo dadaal ama taqliid iyo waxaan soo gaadhoon arki jiray salaad lagu keeni karo ninkaasaa keeni lahaa wakhtigii nebiguu nool yahay waxyigii baa degaya saxaabadiibuu ku dhex nool yahay haddana maca daalika intaasoo dhan ma aysan ku saacidaynin inuu salaaddii siday ahayd ku keeno soo sooma ilaa nabigu baray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo yidhi sidaa iyo sidaa iyo wixii marka barashay u baahantay ah, yacni waxa weeyaan culayskeeda iga rid iyo dadka uun say samaynayaan iska samee iyo iska sii jeedso warkaasi ma soconayo meesha waa meel halisaba ah. yacni irjic fasalli fa innaka lam tusalli baa meesha taal ayb marka salaadda in laga dadaalaa loo baahan oo muxuu ahaay la barto la barto oo laysku taxallujiyo oo la dhegaysto oo la weydiiyo oo la ishkaal baxsado wixii kaa khaldan aad isku daydo inaad saxato oo salaad saxsan ilaahay la tagto hor tagto tabaaraka watacala khaasatan alla markaad u tagto waxa ugu horreeya lagaa xisaabin doona waa salaadda ayadu hadday hagaagto acmaasha kalena way raaci doonaan ayadu hadday hallowdo waa halis marka ah, haday hallowdo waa halis saas markayani dadaal mudnaan gooniya la siiyo bay u baahantay wa can xudayfata radi allahu annahu isagu ra'aa wuxuu arkay rajulannin oo laa yutimu aan dhammaystiraynin rukuucahu walaa sujuudahu rukuucdiisa iyo sujuuddiisa toona aan dhammaystiraynin ka qubqubsiinahayoo ah, ordahay falammaa goortii qadaa uu gutay ninkii dhammaystay salaatahu salaaddiisii markuu dhammaystay ayuu dacaahu u yeedhay xudayfa u yeedhay fa qaala markaasaa wuxuu lahu isaga xudayfatu xudayfa wuxuu ku yidhi maa sallayta ma aadan tukanin walow mitta haddaad dhiman lahayd ood sidaa ku dhiman lahaydna mitta waad dhiman lahayd calaa hayri alfitra diinta korkeeda waxaan ahayn baad ku dhiman lahayd yani diin kale korkeedaad ku dhiman lahayd firada yani calaa hayri almilla wddiin wa fii lafdin calaa hayri sunna sunnaduna calaa lisaani shaaric waxaa laga wadaa dariiqadaa laga wadaa ariiqa ayaa laga wadaa marka qur iyo sunnada iyo isticmaalayaan xaadiista markii loo isticmaalayo lafdu sunna isdilaaxan xaadidkaee fuqahadu ay u yaqaanaan sunnada maa yuqaabilu lwaajib waa isdilaax dib ka yimid waa isdilaax dib ka yimidna nusuusta in loo luqunji baadho sax maaha manhaj saxa maaha ah, kelimatu sunna ay qur iyo sunnada ku timaaddo bimacnaa waxaa laga wadaa dariiqadii baa laga wadaa waxaa soo gelaya marka waajibkii waxaa soo gelaya mustaxabkii waxaa soo gelaya intaa wax ka sii adag oo faradkii abaa sii gelaya kulli way gelayaan saas way macnaha ayib marka iskama hor imaanayaan faqaala lahu xudayfatu wuxuu ku yidhi maa sallayta maadan tukanin mitta haddaad dhiman lahayd ama mutta mitta waad dhiman lahayd calaa hayri alfitra islaamnimada korkiisa korkeeda waxaan ahayn baad ku dhiman lahayd allatii firadaasoo fatara allaahu alla uu yani abuuris bilaabay alayha korkeeda ama fatara allaahu alla uu ku abuuray calayha korkeeda muxamadin sal alla alay yacnii wixii alla korkiisa uu nabi maxamed ku abuuray iyo diintii uu u diray wey macnaha ee u amray waxaan ahayn baad ku dhiman lahayd diin kalaad ku dhiman lahayd rawa waxaa wariyey axmedu walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey wuxuu tilmaamayaa salaadda oo arkaanteeda la dayaco inay salaad la'aan tahay oo uu isku mid yahay ruuxa imaanaya ee tukanaya laakiin salaada aan arkaanteedii hagaajinayn iyo ka ra'san salaadoo dhanba ka tegay labadoodu waa isku mid buu tilmaamaya la'anna kan laftiisu wuxuu tukanayo sharcan salaad maaha soo ma waxaa kaloo uu tilmaamayaa xudayfa radi allahu canhu inuu qabay sida daahirka ka muuqda in uu qabay taariku salaadku inuu gaal bal keligii meehee sida aharku uu tilmaamayo saxaabada ijmaacooduu ahaa taariku salaadku inuu gaal yahay waana soo marnay masalada iyada haddii uu leeyahay ruuxii tukanayay laakiin salaadda aan toosinaynin diin kaluu ku dhiman laha oon islaamnimada ahayn ka diin salaado dhanba ka tegay ka war maba imaaninba mid qalloocsan iyo mid qumantoona maba tukaninba ah, iridaba kama soo dhowaan marka waxaa ka muuqata yani daahirkiisa in uu yani wax weeyaan uu qabo inuu gaal yahay uusan muslim ahayn ayb an abi qataadata radi allahu canhu wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu ihi aswa'u nnaas midka yani dadka ruuxa ugu xun sariqatan xagga xaditaanka alladii midka way yasriqu xadaya min salaatii salaadiisa wax ka xadaya ah, dadka ruuxa ugu tuugsan wayaan macna ruuxa dadka ugu tuugsan waa ruuxa salaadiisa wax ka xadaya qaaluu waxay dhen ya rasuul allah rasuulka ilahi wa kayfa sideebuu yasriqu u xadayaa min salaatii salaaddii seeb wax uga xadaya ruux miyaa salaaddiisa xadi seebuu u xadi qaalana markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly laa yutimu ma dhamaystirayo rukuucahaa rukuucdeeda walaa sujuudaha iyo sujuuddeeda toona sujuuddiiyo rukuucdii ma dhammaystiraya dhexduu ka soo noqonaya ah, markuu sii rukuucayaba waa soo booday haddana meeshuu istaagi lahaa toosbu sujuudaya saa sujuuddii kuma sugnaa wuu soo boodahay asaga dhanba salaad boodboodu tukana ayb aw qaala wuxuu uhi nabigu sal lay slam laa yuqimu ma toosinayo sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud sujuudiyo rukuucda dhexdooda waa isku mid hadduusan dhabarka soo toosinin bimacnaa isagoo si fiican usoo fadhiisanin waa sujuudda ama si fiican usoo istaagin rukuucda ayuu tii kale toos u aadaya ayb raw axmed baa wariyey xadiiska isaga sanadkiisa waxaa ku jira cancanada waliid ibnu muslim wa kaana mashhuran bishari tadliis tadliis taswiya ayuu caan ku ahaa ardaygii awsaaci buu ahaa saas daraaddeed wuu cancaneeyey dacfi baa ku jira sanadka laakiin xadiidka waxaa u markhaati kacaya xadiiu abi hurayra cinda bni xibbaan oo sanadkiisu xasan yahay wakadalika waxaa soo saaray xaakim iyo bayhaqi waana xadii xasan awey waxaa kaloo u markhaati kacaya xadiidkan abi saciid ee sheekhu uu tilmaamay ka dambeeya wuxuu wali axmeda axmed waxa u sugnaaday min xadiii abi saciidin xaal yahay milahu mid isaga la mida ah. ilaa laakiinse annahu isagu qaala wuxuu yasriqu xadaya salaatahu salaadiisa xadaya baynamaa midka hore abu qataada u yidhi yasriqu min salaatihi sooma dhih ah, salaadiisa xaggeeda ama qaarkeed laakiin lafdigan oo mxuu abu saciidin khudri isagu wuxuu yasriqu salaatahu salaaddii o dhan buuba xadayaaba salaadiisii buu ku kala gedisan kan dambe abu saciid uu warinayo axmed uu soo saaray waxaa kaloo soo saaray ibn abi shayba fi lmusanaf abu yacla fi musnadihi sanadkii isaguna waa daciif oo waxaa ku jira in layidhahdo cali ibnu zayd ibnu judcaan baa ku jira oo yani waxa weye daciif lisuu xifdiya laakiin waxaa u markhaati kacaya isagana oo xasan uu ku noqonaya xadiidka ka horreeya abi qataada iyo xadiidkii abu hurayrena nidhi ibnu xibbaan iyo heyrkii baa soo saaray bisanadin xasan kadalika waxaa isaguna shaahid kale u markhaati kacaya xadii cabdilaahi ibni muqafal oo tabaraani uu soo saaray sanadkiisana uu leeyahay mundiri alxaafid almundiri uu leeyahay sanadkiisu waa jayid axaadiistaasi markii laysu geeyo way isxoojinaysa walaa shakka darajada ugu yaraa xadiidku uu qaadanaya xasan lighayrihi buu noqonaya hadduusan saxiixba gaadhin lihayrih ayb wuxuuna tilmaamayaa salaadda oo duma'niinada iyo xasilka laga qaadaayo inay xatooyo tahay bal xatooyata maxaa yeelay muxuu ahay ruuxu saddex marxalo weeyo inuu tuug yahay oo dadka xado waxay dhaantaa inuu isagu isxado hadduu isxadana xatooyada isagu uu isxadaya way kala daran tahay inuu xoolo iska xadayo adduunyo iyo inuu diin iska xado kee daran ya inuu diinta iska xado xatooyada waxaa laga wadaa inuu dayaca laga wadaa soo haddana diintu waa sii kala daran tahay inuu salaadiisii ku ciyaaroo dayaco xatooye ka weyn ma jirto saasaad ku garan marka aswa'u nnaasi sariqa waa ah, ninka ugu tuugsanay ugu xatooye xun waay dadka ayb waxay tilmaamaysaa marka inay salaada oo lagu xasilo ay arkaan tahay iyo faraa'id ayna salaadu ka maarmin haddii laga tagana salaadu ay burayso waana sidaassida raajixa adilada axaadiistu muujinayso baabu kayfu nuhuud ila aaniya wama ja'a fi jalsat اlistiraxa wuxuu baabu yahay kayfa sidee buu ahaaday annuhuudu hinqasho ila ahaaniyati ragcadda labaad loo hinqado loo istaago iyo wama kiina baab buu u yahay jaa'a yimid fii jalsati listiraaxa nasiinada fadhigeeda wixii iyadana ku soo arooray yacni markaad ragcadda labaad u istaagayso qaabka loo istaagayo qaabka loo istaagayo kadalika midda afraad baa la mid iyo sidoo kale jalsada loo yaqaano jalsatulistiraxa jalsatulistiraxa ayadana waa jalsa ka mid aljalsaadka oo waxa weeyaan macnaha markaad labada sujuudood midda dambe sujuuddo ragcadda koobaadna aad dhammayso sujuudaheediina aad dhammayso talabaad aad isu taagayso intaadan istaagin oo ragcadda koowaad aadan isu taagin waa la yaro fadhiistaa fadhigaa lagu noqdaa sidoo kale ragcadda afraad markaad isu taagayso intaadan istaagin fadhigaa lagu noqdaa fadhigii baa marka laga kacaa jalsadaasaa waxaa la yidhaahdaa jalsatul istiraaxa dadka qaarkood waxay ku khaldaan fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood kaa jalsatul istiraaxa fuqahadu uma yaqaanaan maxaan u nidhi ragcadda labaad marka laysu taagayo ama ta afraad laysu taagayo leanna waxa weeyaan labadaa waxaan ahayn ataxiyaad baa gelaya fadhigii ataxiyaadkaa gelaya sooma ragcadda labaad markay dhammaato jalsadii ataxiyaadkaa gelaysa ragcadda afraad markay dhammaatana ataxiyaadkii dambe fadhigiisa gelaya laakin jalsatul istiraaxa xaggay ku jirtaa waxay ku jirtaa marka loo istaagayo ragcadda labaad tii koowaadna dhammaatay iyo marka loo istaagayo ragcadda afraad tii saddexaadna ay dhammaatay fadhiga halkaa ku jira waxaa la yidhahdaa jalsatulistiraxa lamaa goortii sajada uu sujuuday waqacad way dhacday rukbataahu labadiisa low ilal ardi dhulka ayay ku dhaceen qabla an yaqaca intaysan dhicin kafaahu labadiisa gacmood intaysan gacmihiisu dhulka gaadhin bay lowyihiisu gaadheen falammaa goortii sajada uu sujuuday wadaca wuxuu dhigay jabhatahu wejigiisa bayna kaffayhi labadiisa gacmood dhexdooda ayuu dhigay yani meeshay dhulka ka yaalaan ayuu wejigu u dhexeeyey wajaafaa wuu fogeeyey gacmihii wuxuu ka fogeeyey can ibtayhi labadiisa kilkilood buu ka durkiyey waidaa goortii nahada uu hinqanayo istaagayana nahada uu istaagi jiro uu hinqan jiray calaa rukbatayhi labadiisa low korkooda ayuu ku istaagi jiray bimacnaa waxa uu noqonaysaa saan horeyba usoo sheegnay ee lawyaha asagoo ku fadhiya oon gacmaha cuskanin buu toos isu taagi jiray markuu wactamada wuxuu cuskan jiray calaa fakhidayhi labadiisa bawda korkooduu cuskan jiray dabcan ruuxu markuu fadhiyo oo uu istaagayo isagoon meella gacmihiisa ku cuskanin inuu toos u kaco dad fudud bay u suuroobi kartaa waa inuu meelun cuskado ama waa inuu dhulka cuskado ama waa inuu jidhkiisa qayb ka mida cuskado marka wuxuu ka wadaa wactamada ala fakhidayhi labada bawdo intuu gacmaha saaro ayuu marka istaagi jiray lowyaha marka u dambayn jirao dhulka ka jiray saasuu ka wadaa macnaha rawa abu daawuud baa wariyey xadiidkaas waan soo marnay lafdi kalaanse ku soo marnay waana soo marnay inuu daciif yahay soo ma garanaysaan xalay ee ayaan ku soo marnay baabu hay-aati wa kayfa alhuwiyu ilayhi xadiiskii u horreeyey waana daciif ma an mali bn xuwayriin anahu ra'aa wuxuu arkay annabiya sal lay waslam oo yusallii tukanaya qaabkan istaagidda marka sujuuda loo socdo ayada waan soo marnay masaladeeda ma gacmaha hormaraya mise lawyaha hormaraya darsigeenni xale baan soo marnay amaa marka laga istaagayo xadiidkani ma sugna ma gacmaha la hor qaadayaa oo lowyaha dambaynaya oo dhul ka kacaya mise lowyaha hormaraya oo gacmaha markaa u dambaynaya oo dhulka ka soo kacaya xadii sixadiisa laysku khilaafsan yaho xadiiulcajni layidhaah ayaa jira xadiiu waailin yaan u malaynayaa oo muxuu ahaay nebigu sidii isagoo wax cajiimahayoo kale yani marka oo mxuu ahaay la qooshayo burka ajiinka saasaa la dhahaa waxa weeyaan sida isagoo wax cajiimayoo kaleu gacmihiisa cuskan jira markaasuu ku istaagi jiray taa waxaa ka muuqata marka inay gacmaha cuskashadoodu dambaysay oo dhulka ay cuskan jireen lawyuhu kici jireen kadibna gacmuhu soo kici jireen sooma laakiin xadiidka sixadiisa laysku haysta sheekh albaani caleyh raxmatullah waa taxsiininaya inuu taxsiiniyo isku dayaya laakiin waxaa jirta risaale uu leeyahay asheekh bakar ibnu cabdallah abu zayd oo baxi uu xadiiska ka qoray oo uu tawasulaya xadiikaasi inuusan sugnayn xadiikan markaad fiiriso ficlan eh, muxuu ahaaye eh, sabab laysugu khilaafi karaa jirto dacfigiisa ama taxsiinkiisa labaduba ixtimaal baa geli kara xadiikaasi hadduu sugnaadana marka waxay tilmaamaysaa inay sunno tahay sidaas hadduu sugnaan waayana waxay noqonaysaa inay masaladu marka mutlaq tahayoo ninkii lawyaha dambaysiiye ninkii gacmaha dambaysiiyaba wax nasa aysan lahayn saasay noqonaysaa marka mar kicitaanka laga kacayo ayb wacan malik bni lxuwayriin annahu ra'aa wuxuu arkay annabiya sal lay waslam yusallii isagoo tukanaya faidaa goortii kaana uu ahaado fii witrin idaa goortii kaana uu ahaado fii witrin tira isdheer dhexdeed oo min salati salaadiisa ka mida lam yanhad mu uusan jirin oo ma istaagi jirin xataa yastawiya ilaa uu ekaado qaacidan mid fadhiya xaal ilaa fadhiga si fiican ugu noqo ida kaana fii witrin min salaatihi tira isdheer oo salaadiisa ah markuu ahaado dhexdeeda aakhirka markuu ahaado tira isdheer goormay noqotaa teewey marka tirada kisiga la yidhaahdo waa soo ma ayib salaaddu haddii ay tahay rubaaciyo tahay ragcadda koobaad waa witir sooma ma markuu ka istaagayo tii labaad buu isu taagaya ragcadda saddexaadna dhammaadkeeda iyaduna waa witir idaa kaana fi witrin min salaatii labadaasay ku dhacaysaa marka hadday salaadu tahay ulaaثiye tahayna abcan saddexaad waa witir bay noqonaysaa laakiin waxaa ka dambaysa jalsatu tashahud baa ka dambaysa oo iyadu markaas muxuu ahaayey istaag male sooma marka waxaa gelaya oo meeshaas soo gelaya salaadaha afarta ah ragcadda koobaad marka laga dhammaado iyo ragcadda saddexaad marka laga dhammaado waan ti aan soo sheegnay man faidaa goortii kaana uu ahaado fii witrin tira isdheer dhexdeed oo min salaatii salaadiisa ka mid lam yanhad ma uusan hinqan jirin oo ragcadda labaad isuma taagi jirin ama ragcadda afaraad isuma taagi jirin xataa yastawiya ilaa uu ekaado qaacidan mid fadhiya xaaluya oo uu fadhiga ku noqdo jalsadaasi waa jalsadaan kusoo sheegnay inay tahay jalsatulistiraxa waay saasman rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman wabna maajah mooye jalsadaasi inay mashruuc tahay oy sunno tahay in lagu noqdo la fadhiisto intaadan istaagin ayaa wuxuu yahay madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi oo waxaa qaba imam shaafici caleyh raxmatullah fii qawlin iyo riwaaya can axmed iyo keyrkood baa qaba ayb xadiidkii ninkii salaadiisa haleeyey laftiisa een soo maraynay fii riwaayati albukhaari wa qayrihi waxaa ku soo aroortay inuu nebigu amray jalsadaa iyadaa inuu sameeyo oo jalsatulistiraaxa inkastoo imaam bukhaari caleyh raxmatullaahi uu ishaarayo xadiidu lmusii'i salaatahu lafdadaasi inaysan sugnayn ooaysan ku sugnayn lafdada ku saabsan jalsatulistiraxa lakiin haddayna ku sugnayn xadiidkan malik ibnu alxuwayris iyo hayrkii bay ku sugantahay sidaas daraaddeed cala asawaab inay wuxuu leeyahay alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah cid culimmada ka mida oo qabta jalsadaasi waa waajib ma jirtuu leh ijmaacaasi marka wuxuu sarfinayaa oo tilmaamayaa in ayna wujuub jirin laakiin sunnanimo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan iyo fuqahada qaarkood jalsadaasi mashruucba ma ah bay qabaan leanna waxay leeyihin nebiga waxaa u geeyey yani waxay ahayd bay markuu nebigu lugta uu mxuu ahaaye uu ka murkacday mar uu murkacday oo e, yacni kici kari waayey toos inuu u istaago waxoogaa duruuftu u diiday ayuu fadhigan sameeyey sidaas daraaddeed waxay leeyihiin dee ninkii culus oon toos u kici karin ama ninkii muxuu ahay xanuunsanaya mooye jalsadani mashruuc maaha bay soo istaageen wasawaabu waxa weeyaan ra'yigaasi waa laga xoog badan yahay waa yacni waxa weeyaan waa camal acmaasha salaada ka mid oo mustaxab ah sidaasaa sawaab baabu iftitaaxi aaniyai bilqiraa'ati min hayri tacawudin walaa sakta wuxuu baabu yahay iftitaaxi aaniya ragcadda labaad oo lagu bilowdo bilqiraa'ati ahrin lagu bilowdo min hayri tacawudin isagoon ruuxu acuudu bilaahi dhihin walaa saktatin iyo aamus la'aanti ragcaddii labaad baad isu taagtay ragcadda ugu horraysay salaadda waataan soo marnay oo acuudu bilaahina waa la dhihi oo tacawudka waa lala imaanaya amus oo macnihiisu uu yahay adciyatu adciyatulistiftaaxna in la sameeyana way leedahay ayib ragcaddii labaad baad isu taagtay aduu isu taagtay ama tii saddexaad ama tii afraad qur-aanka markaad bilaabayso acuudu billaahi ma dhihi mise tii horaa kugu filan waa midda labaade intaadan qur-aanka bilaabin amus meeshaa ma ku jira iyo adciyo la akhrinayo labadaas masle way marka ayb iftitaaxi aaniyati ragcadda labaadoo lagu bilowdo bilqiraa'ati ahrin uun la gudagalo min hayri tacawudin iyadoon la tacawudinoo ilaahay shaydaan aan laga magangelin walaa saktatin aamusna la samaynin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii nahada uu hinqadoo istaago fi rakcati aaniyati ragcadda labaad iftataxa mid bilowda ayuu ahaa alqiraa'ata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kuu bilaaban jira walam yaskut mana uusan aamusin ma aamusi jirin markuu ragcadda labaad isu taago rawahu muslim baa wariye wuxuu tilmaamayaa ragcadda labaad inayna tacawud lahayn isticaado ma leh daahirka laga qaadan waxaa kaloo laga qaadan inayna sidoo kaleeto sagta lahayn aamus meeshaa ku jirana ma leh markaad istaagtaba toos waa inaad qiraa'ada bilowdo mas'aladaa ah ragcadda labaad iyo saddexaad iyo afraad qur-aanka aad akhrinayso acuudu billaahi ma leeyahay oo isticaadiya tacawud ma leeyahay waa masale khilaafiya bayna alfuqahaa qaar baa waxay leeyihiin waxaa meesha yaallaa waidaa qara'ta qurana fastacid billahi baa taala faidaa qara'ta mee ah, fastacid waad soo rukuucday waad soo sujuudday wax kalaad mashquushay qur waad kala goysay qur-aankan cusubeed bilaabayso ilan qur-aankii ma xidhiirsana soo wax kalaad dhex gashay markaad ragcad labaad isu taagto iyo tu saddexaad qur-aan cusub baad hadda rabtaa inaad ahrido qur-aankuna muxuu yidhi aayaddu amartay qur-aanka markaad akhrin rabto ilaahay shaydaanka magan gal soo ma halkaasay cuskadeenoo waxay yidhaahdeen ragcad kasta waxaa sunno ah in lala yimaado tacawud qaarna waxay leeyihiin axaadiista daahirkeeda laguma hayo nabigu sal lay waslam waxa ragcada hore aan ka ahayn bilowgeeda inuu la imaan jiray lama hayo sooma qur-aanka mujmalkiisana dee fasiray marka nebiga salaadiisii haddaan fiirino kuma haynaa layidhi sidaasuuna rajaxaya alimaam shawkani caleyh raxmatullah aahirka xadiista uu ka dhigay baabulmri amridii buu baab u yahay laysamro bitashahud alwali atixiyaadka hore laysamro wa suquutihi iyo dhicitaankiisa bisahwi halmaan uu ku dhacayo wuxuu baab yahay ataxiyaadka hore oo lays amro iyo hadii aad halmaanto inuu kaa dhacayo oo aadan ku noqonayn manaa laba ragcadoodlabada sujuudada sahwigu kabayaanbuka can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina muxamadan sal allahu alayhi waaalih wasalam muxamed qaala wuxuu yidhi waa rasuulka sal lay slm idaa goortii qacadtum aad fadhiisataan fii kulli rakcatayni laba ragcadood dhexdoodba markaad fadhiisataan faquluu waxaad dhahdaan altaxiyaatu lilahi wاlsalawaatu wاlطayibaat asalaamu calayka ayuha اnabiyu wraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcla cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabduhu rasuuluh hadalkaas ha yidhaahdo laba ragcadoodoo kasta markuu ka fadhiisto hadalkaa ha yidhaahdo oo ataxiyaadka ahriyo uma kadibna liyatakhayar ha doorto axadukum midkiin min adducaa'i ducada xaggeeda ha ka doorto acjabahu midka loogu caja badan yahay ilayhi xaggiisa midkuu ugu jecel yahay ha ka doorto ducooyinka oo falyadcuu ha ku baryo bihi isaga rabbahu rabbigii ha ku baryo casa wajalla markaad taxiyaadka akhrida kadib ducooyinka soo arooray iyo kuwii kaleba wixii aad jeceshahay oo markaa aad rabto ka qaado ku ducayso oo rabbigaa ku bari rawahu axmed baa wariya wannasaa'i kadalika ibnu khusayma ibni xibbaan abu daawuudin ayaalisi taxaawi fii sharxi macaani alaahaar tabaraani ayaa soo saaray xadiidkani waana xadiid saxiix yani waxa weye calaa sharti muslim weeyaan oo waa sugan yahay macnaha xadiidkani bal wuxuu inoo imaan doonaa abwaabta aan kaga hadli doonno ataxiyaadka uu ku keeni doono xadiidka uu horreeya cabdullahi bn mascuuda uu keeni doono waxaana soo saaray bukhaari iyo muslim iyo axmedba way soo saareen laakiin lafdigan hadda meesha inoo yaalla ayaa axmed iyo nasaa'i soo saareen waana lafdiga hadda ujeeddadu ay tahay ataxiyaadka iyo macnihiisiiyo alfaadda macnahooda meeshaasaan ugu tegi doonnaa baabka uu ugu talagalay inuu ataxiyaad kaga hadlo oo inoo soo socdo insha allahu tacala laakiin qasadka hadda uu u keenayo ujeeddadu waxa weye idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faquuluu laba ragcadood oo kasta markaad ka fadhiisataan ood dhammaysaan attaxiyaadsada soo ma waa amar ataxiyaadkaasuna waa kee waa kii dhexe marka laga reebo salaada subax sooma salaada subaxda iyadu hal ataxiyadunbay leedahay laakiin salaadaha kaloo dhan wuxuu ku dhacayaa taxiyaadka dhexe amarkuna muxuu faaideeyaa fii aslihi wujuub buu faa'iideeyaa ilaa cinda wujuudi alsaarif yani haddaan la helin wax sarfiya asalkiisu waa inuu wujuub faa'iideeyo halkaasaa laga qaadanaya marka ataxiyaadka dhexe waa waajib ayb waxaana sidaa qaba oo daliishaday alimaamu axmed fi lmashhuuri canhu lay ibnu sacad isxaaq ibnu rahwiya iyo qowl shaafici waxaana sidaa ku tegay sidoo kale daawuudin aahiri abu thawr imaamu nawowina wuxuuba ka xikaayooday qowlkaa dhahaya ataxiyaadka dhexe waa waajib jumhuur lmuxadiiin buu ka xikaayooday muxadisiinta badankood baa qaba buu yidhi waxaana ka mid ah aimmadii sidaa qabtay alimaamu abari imaam lmufasiriin ayaa aimadaasoo dhan baa qabta atixiyaadka dhexe inuu waajib yahay ayb sidaa waxaa khilaafsan alimaamu shaafici fii qowlin lahu waana qowlka mashhuurka ah iyo hayrkii waxay leeyihiin atixiyaadka dhexe waa sunno ah, xaggay ka qaateen inuu sunno yahay amar baaba ku sugane waxay ka qaateen haddii uu nebigu haddii la halmaamo xadiis baa inoo soo soco la halmaamo in lagu kabayo oo booskiisa ay gelayaan labadii ee sahwiga waxay yidhahdaan marka shaaficiyadu wixii sujuudu sahwi ay kabi karto waa sunna ee waajib maaha qaacidaasay leeyihin ah, saas daraaddeed bay yani sunanka waxay u qaybiyaan sunan mu'akad ah iyo sunan hayru mu'akad ah sunanka mu'akadkaabaa sujuudu sahwiga lagu kaba marka oo iyaga agtooda atixiyaadka dhexe iyo qunuudka salaada subax iyo kuwaasaa gelaya yani waxa wey madhabka shaaficiga ayb wacan rifaacata bni raaficin can nabiy sal lay slam wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi idaa goortii qumta aad istaagto fii salaatika salaadaada dhexdeeda markaad istaagto fakabir takbiirso allahu akbardhe waa salaada takbiirtii lagu galaya wey uma kadibna uma qra' waxaad akhridaa maa tayasara calayka wixii kuu fududaado min alqur'aani ah faidaa goortii jalasta aad fadhiisato fii wasati salaati salaada dhexdeeda markaad fadhiisato salaada dhexdeeda fatma'inna xasil markaa xasil oo fadhigaa ku xasil salaada dhexdeeda aad fadhiisatay waftarish waxaad goglataa fakhidaka bowdadaada alyusra e bidixda ah uma kadibna tashahad ataxyaadso rawa abu daawuud baa wariyay waa xadii xasana abu daawuud baa soo saaray wakadalika nasaa'i iyo tirmidi ibn maajah iyaguna way soo saareen waana xadiis saxiixa wey laakiin abu daawuud wuxuu leeyahay lafdiga faida jalasta fii wasati asalaat ayada abu daawuud keligii baa wariyey laakiin iyada lafteedu waa xasan moxamed ibnu isxaaq yaa ku jira laakiin saraxa bitaxdii adiga waxa wey xadiidku waa xasan weeye wuxuuna faa'iidaynaya loo deliishanayaa uma tashahad waa taxyaadkii dhaxa iyaduna waa amar amarkuna wujuub buu faa'idayn bay leeyahy waxaa uu faa'iidaynayaa fadhigaasi ataxiyaadka in lagu xasilo iyadana inay ma'muur tahay ah, idaa jalasta fii wasati salaati fatma'inna xasil oo haboodin macnaha ayb wacan cabdillahi bni buxayna amaa qaabka loo fadhiisanayo oo waftarish fakhidaka alyusraa waan u tegi doonnaa ataxiyaadka qaabkee loo fadhiistaa iftiraashka iyo tawaruga iyo iqcaaga iyo waa u tegi doonnaa wacan cabdillahi bni buxaynata ana nabiya sal lay slm nebigu qaama waa istaagay fii salaati duhri salaaddii duhur dhexdeeda ayuu istaagay walxaal calayhi nebiga korkiisa juluusun fadhi uu yahay asagoo fadhi looga baahnaa ayuu intuu halmaamay wa wacalayhi juluusun asagoo nabiga korkiisa fadhiyahayoo inuu fadhiista laga rabay falammaa goortii atama uu dhammaystiray salaatahu salaadiisa ayuu sajada sujuuday sajdatayni laba sujuudood labadaas sujuudoodoo yukabiru uu takbiirsanayo fii kulli sajdatin sujuud kasta wa huwa isaga oo jaalisun fadhiya ayuu sujuuday qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan wa huwa jaalisun taas jumlada xaaliyada ah, waxay ku xidhan tahay sajada sajdataynayday ku xidhanta oo waxay noqonaysaa falammaa atama salaatahu salaadiisii markuu dhammaystirtay buu sajada sujuuday sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday wa huwa jaalisun asagoo fadhiya ayuu sujuuday labada sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsanin yukabiru isagoo takbiirsanaya fii kulli sajdatin sujuud kastana uu takbiirsanaya hadalka saas isugu xidhan yahay macnaha ayb wa sajadahaa way sujuudeen sujuuddaasi annaasu dadkiina macahu nebiga la jirankiisa makaana maa nasiya wixii uu halmaamay booskiisa oo min aljuluusi fadhiga ah fadhigii uu halmaamay ee ataxiyaadka badelkiisii ayuu geliyey labadaas sujuudood rawahu ljamaacatu jamaacadii baa waris xadiikaasi waa xadiidka loo deliishanayo oo imaamu shaafici fii madhabkiisa caanka ah iyo kayrkii ay u deliishanayaan ataxiyaadka dhexe iyo fadhigiisuba inayna waajib ahayn ay sunno yihiin maxaa yeelay nebigu intuu ka tegey yuusan ku noqonin ee laba sujuudoodoo halmaan ahoo halmaanka ku yimaadoo salaadda u dambaysu ku kabay kadibna salaaddiis waa ka baxay waxay leeyihiin marka hadday waajib ahaan lahaayeen ama waa la soo celin lahaa ama salaadoo dhan baa lagu noqon lahaa saasay leeyihin macnaha adiga farqiga u dhaxeeya markaad fiiriso waa uun taqriiban qoladan imaamu axmed iyo keyrkii oo dhahaya waa waajib ataxiyaadka iyo fadhigiisu waa waajib dhahaya bimacnaa waxay qabaan haddaad kas uga tagto salaadaad waa buraysaa haddiise halmaan kaa tagsiiyo ayaga laftoodu waxay qabaan sujuudu sahwi baa kabaya markaa qoladan shaaficiyadiiyo la socotana waxay leeyihiin waa sunno haddaad kas uga tagto salaadaadu waxma noqonayso haddaad halmaan uga tagtana laba gooroba sujuudu sahwi baad la imaanaysa salaadaadiina wax ma gaadhayaan farqiga labada madhab udhexeeya ka isagaba sida raajixee xadiidka daahirkiisa laga fahmayana waa madhabka waajibka ka dhigaya oo ruuxuu kas uusan uga tegi karin ataxiyaadka dhex iyo fadhigiis hadduu uga tagana salaaddiisu burayso laakiin hadduu halmaan uga tago in lagu kabayo sujuudu sahwi markaa lagu kabay hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali sabi slm ha madhabka ay rajaxayaan muxaqiqiinta qaarkood waxa waaye haddii intaadan ragcaddii ku xigtay sujuuddeedii aadan gaadhin haddaad xusuusato sujuuddii aad ka tagtay baad u noqonaysaa waa watankan kaala hadlaya waay sujuuddii baad halmaantay waad kacday meesheed ku xusuusatay marka ma adoo taagan ma adoo rukuucsan ma adoo sujuuddii kala gaadhay hadduu istaagay ood istaagga ku xusuusatay intaadan sujuuddii kala gaadhin ragcadda dambe sujuuddeeda intaadan gaadhin haddaad xusuusatay waad soo noqon waad soo noqon ama adugu xusuusa ama halugu xusuusi laakiin waad soo noqon sujuuddii baad la imaan kadibna ragcaddii xigtay baad la imaan haddiise laakiin aad xusuusatay markaad gaadhay ruknigii ragcada dambe kaad ka tagtay la markaad gaadhay kadib hadaad xusuusatay ragcadda dhan baad soo celinaysaa markaa